alxamdu lilaahi رب اlcaalamiin sala allahu wslama wbaaraka calaa nabiyihi الكريم muxamedi وآله وصحبه saxbihi ajmaciin amaa bacdu dersigeennaani waa kii toddobaad oo ka mida kitaabkii islaaxu lmujtamac oo iska lahaa sheekh moxamed ibnu saalim albayxaani raximah ullahu tacaala wuxuu dersigeennu cawa ka bilaabanayaa xadiidka iyo toddobaad min xadiidi xaariثata bni wahbin oo darsigeenna hore ka mid ahaa oo nebigu uu ka warramayey dadka ahlu jannaha iyo dadka ahlu naarka ah ahlu naarka nebigu wuxuu ku sheegay kullu cutullin jawaadin mustakbir cutulliga marka waxaa loo yaqaanaa waa qofka shadiidulkhilda qofka aadka u kakan weeyaan jawaadkuna waxaa weeye waa qofka wixiisana dadka u diida wuxuusan lahayn iyo wuxuu leeyahayna isku darsadoo jamciya alxadiidu halaaثuuna xadiidka soddonaad can xudayfata bni lyamaan waxaa laga wariyay radia allaahu canhuma qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama laa yadkhulu ma galo aljannata jannada ma galo nammaamun qofka diradiraalaha ah ee dadka isku dira wa fii riwaayatin riwaayad kale waxay ahayd qataatun qofka dadka isku dira jannada ilaahay ma galo rawaahu lbukhaariyu wa muslimun muslim iyo bukhaari baa wariyey wuxuu nebigeennu xadiid kale ku sheegay khiyaaru cibaadillaahi aladiina idaa ru'uu dukira allah ilaahay addoommadiisa dadka ugu akhyaarsan oo ugu qaymo badan oo ugu sharaf badan waa dadka aragtidooda marka la arkay ilaahay lagu xasuusto qaabkooda khushuucooda deganaanshahooda alla ku-xirnaanshahooda cabsida uu ilaahay ka baqa aahaarteedii baa ka muuqata aragtidooda keliya ilahay lagu xasuusanayaa marka wa shiraaru cibaadillaahi almashaa'uuna binnamiimati almufariquuna bayna alaxibati albaaquuna lilbura'aa'i alcayba aw ilcanat addoommada alla waxaa ugu shar badan almashaa'uuna binnamiima dadka maantao dhan la socda diradiraalaha iyo dadka inay isku diraan shaqaba ka dhigta oo aad ugu maman inay addoommada ilaahay isku diraan almufariquuna bayna alaxibba dadka isjecelna kala dila oo cadaawad dhexdooda ku abuura albaaquuna lilbura'aa'i alcanad aw ilcayb dad aan waxba galabsanna ceeb iyo balaayo la raadiya qof aan waxba galabsan oo qof muslima ah, oo dhowrsoon bay waxay isku dayayaan inay ceeba u baarbaaraan oo raarraadiyaan waa kuwo in badan oo ka mid a ay maanta ku bateen baraha bulshada dadka muslimiintaa ah, ceebahooda baaraya faafinaya sawirro khaldan isdul saaraya dadka qaarkood qaabkii u soo sawireen aad ka naxaysid maantao dhan waxaa lala raadinayaa dadka muslimiintaa ah ceeb weligaa ilaahay ka cabso intaad nooshahay ha isku dayiin ruux bani aadama ceebihii baarbaarideeda baarbaaridiisa wuxuu nebigeennu sheegay sala allahu calayhi wasalama ceebaha walaalihiis qofka baarbaara tuu asaguu leeyahay baa ilaahay daba dhiganaya oo baaraya ayadoon ilaahay waxba ka qarsoonayn ba haddana innaga wax laynagu fahansiinaya mar hadduu ilaahay ku daba dhigto ilaahayna uu rabo ceebahaaga inuu bannaanka keenana god abeysa xataa haddaad gashid ilaahay subxaana wa tacaala bartaasuu kugu ceebaynaya marka namiimku qof wanaagsan ma aha adduunkana waa namiim namaam aakharana jannada ilaahay ma gelayaa layidhi oo jannada ilahay buu ku waayayaa dhaqan xun weeyaano munaafiqnimo waa inaan iska ilaalino oo aan dadka la isku dirin oo aan ceebahooda la raadin bal islaaxooda iyo wanaaggooda waa in laga shaqeeyo bal waxaynu soo marnay qofkii qof muslima astura ilaahay baa addunya aakharaba asturaya asturka ku dadaal muslimiinta inaad asturti alxadiidu alxaadi waalalaauun xadiidka soddon iyo koobaad can cubaadata bni saamit waxaa laga wariyey radiallaahu canhuma canhu qaala wuxuu yidhi baayacnaa waxaan bayco iyo heshiis la galnay rasuulallaahi rasuulka alla sala allahu calayhi wasalama waxaanan bayco kula galnay cala samci maqal iyo wa taacati yeelid dadka xilka iyo hoggaanka noo haya aan u dhag raaricinno xaggana aan ateecno fil cusri culayska dhexdiisa iyo walyusri fudaydka dhexdiisa iyo wal wakhtiga la firfircoon yahay iyo walmakrahi wakhtiga karaahada iyo culaysku uu jiro iyo wacalaa aharatin ee eexasho dusheed calaynaa dusheenna madaxdu ay naga eexdeen iyadoo ay jirto xataa inaan ateecno wuxuu kaloo nebigu bayca nugula galay wa calaa anlaa nunaasica inaanaan ku qabsan al amra xilka iyo talada ahlahu dadka ehelka u ahoo hoggaanka haya inaanaan hoggaanka iskala laalaadin ilaa an tarow inaad aragtaan ma ahane oo imaamkii iyo hogaankii aad ku aragtaan kufran gaalnimo bawaaxan cad cindakum agtiinnana uu ku sugnaaday minallaahi alle xaggiisa tacaalaa sarreeyey fiihi shayga uu ku dhacay dhexdiisa burhaanun xuju wa calaa an naquula inaan dhiraahno bilxaqi shayga xaqa ah aynamaa meel allaala meeshii kunna aan ahaanaba meel kastoo aan ahaano zaman kasta iyo wakhti kasta iyo makaan kasta inaan shayga xaqa ah caddayno ku hadalno laa nakhaafu xaale annaan ka baqaynin fillaahi alle lowmata laa'imin mid wax canaanta canaantiisa iyo ceebayntiisana aanaan uga baqaynin dayib xadiidkani wuxuu ka hadlayaa dhowr qodob waxay nebi moxamed saxaabadaani heshiis kula galeen cala asamci wa in la ismaqlo layna la ysna ateeco dadka madaxda ah dadka xilka haya oo muslimiinta ah in la ateeco oo laga dambeeyo samcigu waa in la dhaleeyso loo dhagraarciyo daacaduna waa warkooda in la yeelo laakiin nebigeenna waxaa ka sugan sala allahu calayhi wasalama waxaa madaxda lagu ateecayaa waxaa weeye waa wixii sharciga ilaahay aan khilaafsanayn daaco mudlaqa allah iska leh uma rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalam oo dee macsuumo ilaahay ilaaliyey amaa intaa wixii ka soo haray oo bani aadam ah daacadiisu waxay ku xidhan tahay oo lagu ateecayaa waalidka ha noqdo madaxweyne ha noqdo inuu warkiisu yahay war sharciga ilaahay waafaqsan hadduu shay xaaraama madaxweynuhu ku faro ma yeelaysi shay wanaagsanoo sharciya ah hadduu ku farood awoodidna waad la imaanaysaa wax aadan xalaalnimadiisa iyo xaaraannimadiisa midna ka warqabin hadday tahay oo wax xaaraannimaana aadan ku ogeyn oo iska mubaaxa ay tahayna waa la yeeli waa laga qaadanaya ayib ama macsi hadduu la yimaado lagu atiici maayo cala samci wa taaca goormaa la atiicayaa goormaase loo raaricin maraaxiisha bani aadamku uu maro hadday tahay wakhti culays ah arrin culays kugu uhu ku amray adoon jihaad warkaas u diyaarsanayn buu ku yidhi jihaadaad shaqo adagoo culays badan buu kuu diray shaqada iyadaa culayska ah waxaad ku hormarisaa daacada inaad atiicdid madaxweynahaaga sababtoo ah aacada in la aeecayo waa rasuulkii alloo la aeecay sal alla alay sl lanna rasuulkaad kaga dayanaysaa waa ilaahay oo la aeecay subxaana wa tacala oo ilaahay baad ku dayanaysaa subxaana wa tacaala awaamirtiisaad qaadanaysaa waayo waxaad ku yeelaysid baa taas ah maadaamuu shay wanaagsan oo aacaa ku faray walyusri xaalad fudud awooddeeda leedahay wakhtigaa barwaaqa soorana waa wakhti hawshan aad ka bixi kartid xaaladda noocaasana ayadana ku aeec walmanshati walmakrahi wakhti aad firfircoon tahay iyo wakhti culaysku saaran yahay mar walbeetaba waxa weeye ateec intaa keliya ma aha wa calaa aharatin calayna asagiioo weliba kaa eexday oo xuquuq badanoo adigu aad lahayd dudsiiyey ama cid kaluu siiyey ama asagaa si khaldan ugu tigrifalay xataa taasu hadday dhacdo khaladkaa uu galay ilaahay baa kala xisaabtamayo oo waa xuquuq asaga laga rabay oo uu ka soo bixi waayey laakiin adigu taadii ha garan waaye madaxweynuhuna xuquuq buu leeyah oo shacabka ku leeyahy shacabkuna madaxweynaha xuquuq bay ku leeyihiin asagu tii aynu ku lahayn haddii uu ka gaboodfalo oo ka gaasiro oo ka soko dhaco aynagu asaga ku dayan mayna waajibkeenaan u qubayna waana ateecaynaa isagoo inaga axday waxaa intaa weheliyo uu nebigu sheegay wa calaa anlaa nunaasica almra ahlahu dadka xilka ka haya inaanaan xilkii ku qabsan wuxuu ibnu teymiya sheegay raxmatullaahi calayh sida mashhuurka ah oo caanka ah madhabka ahlusunna waxaa weeye ma arkaan madaxda muslimiinta in lagu baxo lala dagaalamo si kastoy u khaldamaan mar haddayba daa'iradii islaamka ku jiraan in lala dagaalamo oo dalkii khalkhal la geliyo oo xilkii lagu qabsado oo la dhibaateeyo madhabka oo ay u badan yihiin ahlusunna waxa weeye arrintaasu inaysan bannaanayn khalad weeye madaxda in lagu baxo bal waxaad hadda aad u fiirisaa caalamulislaami dowlado badan oo madax jawara khawanaahu ay haysteen oo qarriban oo shacabku ay is yidhaahdeen kuwaan isdhaafiya wax ka soorreeyana lama hayo liibiye waa ka sii daraysaa suudaan waa ka sii daraysaa haddaaba israa'iil soo hunguriyeysayba tuunus meeshii la odhan jiray masar soomaaliya inta madaxweyne la riday in laga faa'iidayoo horumar laga xaqiijiyey ibnu teymiya wuxuu leeyahay way yar tahay ba in la alabiyo wakhtigu ibnu teymiya lahaa taariikhda iyo tajrubada iyo dadkii horeo xataa madaxda ku baxay oo selafka ka mid ahaa inta lagu baxay madax in laga gaaray horumar fiican oo la xaqiijiyey in la hela aad bay u yartahay aad bay u yarta ha la soxo ha la hagaajiyo haddii asaga intuu dhib la yimaado la iska wareejin karo lana six waaye markii horeeto la iskana wareejin karo cid asaga uga munaasabsanna meeshii la keeni karo wax dhiiguna uusan ku daadanoon ummaddii dhibaata ku soo gaarayn mushkila ma yeelateen laakiin inta badan haddaad hadda fiirisid oad mutaabacaysid dadkan hadda hoo kacay in badanoo ka mid ihi ujeeddo diineedu hadda ay ka duulayaan ma leh calmaaniyiin baa ku jirta zanaadiqaa ku jirta gaalaa ku jirta madaxweynahan uun halla tuura maahane mustaqbal dheeroo la higsanahayo waxaan wax laga beddela ma jirin laakiin waxaa la isku waafaqahayaa alshacbu yuriidu isqaaa nidaam shacabku wuxuu doonayaa nidaamka in la tuuro bes waa la tuura markaasaa waxaa soo baxaysa intaasoo axzaaboo siyaasiyiina markaasaa la dagaalamaya dhiiggaa daadanaya waddankiiba eber noqonahaya qaxooti bal yaman hadda fiir waxaa haysta mashaakil bilow dhamma waa looga sii daray marka arrinkaasi waxaan u malaynayaa darsi iyo cashar qofka waaye aragga inay ugu filan tahay qofka waaye aragga inay ugu filan tahay wa an laa nunaasica almra ahlahu ilaa an tarow kufran bawaaxa gaalnimo cad hadduu ku dhaco oo aan taawiil iyo leexleexasho midna lahayn caddaanta gaalnimada iyo inaysan caddayna sharcigaa loo celinayaa dadka aalu aqoon-yahanka ahaa fiirinaya hawsha ayada ah gaalnimadaa hadduu ku dhaco markaas ayadaa waa lagu bixi karaayo dee xaq bay u leeyihiin shacabku ayib wacalaa an naquula alxaqa aynamaa kunnaa meel allaala meeshaan joogno inaannu xaqa ku hadalno haddaad baqaysid duruuf ciriiriya haddaad ku jirtid haddii laguu handado haddii laguu hanjabo haddii lagu xiro inaad xaq ku hadashid oo shayga xaqaa bayaamisid ilaahay agtiisana sharaf baad kaga yeelanaysaa adduunkana sharaf baad ku yeelan aakharana jannaad ku geli xataa haddii lagu dilo xabsi daayin haddii laguu xukumo aqoonsiga haddii lagaala noqdo haddii lagu xayiro marba shaygaanu xaq aad caddaysay hadduu yahay guul iyo horumar baad ku gaaraysa laa nakhaafu fillaahi lowmata laayim dad badanoo waxaa jira markaad tidhahda xaqan caddaynaya ku ceebaynaya waxbay kaa sheegayaan qofkaana waa qariska tuur waxa weeye waa nafti halaage waxa weeyaan qof xishoonhaya ma aha dad badan baa ku cambaaraynaya mar haddaad ilaahay raalli gelinaysid kuwaa wax kaa sheeg sheegaya oo ku cambaaraynaya oo ku ceebaynaya wax dhaga ha u raaricini dan iyo helaana ha ka geli qasadkaagu waa inuu ahaado ilaahay raalligeli mar hadduu alla raalli kaa yahay adduun weynahoo dhani hadday ku nacaan waxba kaala tegi maayaan maqsuudku waa taas can cubaadata bni saamit waxaa laga wariyay radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi cubaada wuxuu ka mid ahaa raggii odayaal dhaqameedka ahaa oo ugaasiye beeleedka ahaa oo saxaabada nebi moxamed ka mid aha sal lay slm qabaa'il dhanba wuxuu ahaa horjooge hogaamiye ah baayacnaa waxaan heshiis kula gallay rasuulallaahi rasuulka alla sala allahu calayhi wasalama cala samci maqal iyo wa taacati yeelid madaxda keliya xataa ma ah waalidka waa inaad maqashid u dhagraaricisid waa inaad warkoodana fulisid waa hadduusan macaasi ahayn qofka wanaagga kugu abaalka kugu laho mas-uuliyadda ahaya gabadhii muslimadda ahayd ninkeedii waa inay ateecdo waa waajib saaran cala samci wa taaca wuxuu hadduusan ahayn macaasi fil cusri culaabta iyo culayska dhexdiisa markuu culays jiro iyo wal yusri fudaydka dhexdiisa xaalad barwaaqo ah wixiina aad ka bixi kartid walmanshati markii nashaad iyo firfircooni jirto iyo walmakrahi markay karaaha jirto oo hawshaas ayadaa in lagu dira aad dhibsanaysid iyo wa calaa aharatin eexasho oo calaynaa dusheenna nala ka eexdo ayadoo wixii aad islahayd xaq baad u leedahay lagu dhaafiyey oo laga yaaba madaxweynihii inuu sameeye maxaabaad iyo ninjeclaysi iyo kafaara qabiil adoo u jeeda haddana xaqaa keligaa kaa maqan ummaddii dhan mustaqbalkooda inaad mugdi u gelisid oo dagaal u gelisid oo dowladdii tiraad ku qabsanaya adeer keligaa waxa kaa maqan ha kaa maqnaadeen dadkiina ha deganaadeen waxa kaa maqan ilahay baad ka helaysaa asagana ilaahay baa kula xisaabtamaya wuxuu dayacay wa calaa laa nunaasica inaanan ku qabsan alamra xilka ahlahu dadkiisa soomaalida hadda waxaa la bartay waxda mooshin kii dhaqaaqaba mooshin baa hor yaalla meel allaala wasiir hadduu yahay madaxweyne hadduu yahay ku-xigeen hadduu yahay tiradii bay ka bateen mooshin mooshin mooshin war mooshinkaanu xaggee u socdaa may faraha ka qaadaan markaasaa waxaa laga yaabaa haddaad u fiirsatid kulli waa wax salka ku haya qabyaalad muxuu kaala tegahayaa midiidaan isku qabiil ahayn hadduu inta ku maamulo xuquuqdaadii aad heshid dalku nabadgelyo helo dadku ay kala dhaqan yihiin dalkiina kuu nabad qabo iyo midina adeerkaayo hadduu inta xilka ku habsado ummaddii uu fasahaadinahayo muxuu kan in adeerkaayo kuu taraya inta badan maynu fiirna innagu kee inoo fiican ma fiirina waxaan fiirinaa kee qoyskeenna abas qoyskeenna ma yahay maya mooshin baa hor yaala meeshuu doonay siduu doonaa u fiicnaado dhaqanka waa in laga tanaasulo ilaa an tarow inaad ku aragtaan maahe kufran gaalnimo bawaaxan ee cad kaasuu cindakum agtiinna uu ku sugan yahay minallaahi alle xaggii xaaluu ka ahday tacaalaa sarreeye fiihi shayga kufriga ah burhaanun xujo iyo deliil inuu qofkaanu gaaloobay waa inaad daliil u haysatay wa calaa an naquula inaan nidhaahno ayuu nebigu baycan ugula galay bilxaqi xaqah aynamaa meel allaala meeshii kunnaan ahaanaba hadday zaman noqoto iyo hadday makaan noqotaba laa nakhaafu xaalaanaan ka baqaynin fillaahi ilaahay diintiisa meelmarinteeda uga baqi mayno lawmata laa'imin mid wax canaanta canaantiisa iyo ceebayntiisa rawaahu lbukhaariyu wa muslim can cubaadata bni saamit waxaa laga wariyey radia allaahu canhu aydan noqode qaala wuxuu yidhi baayacnaa waxaan bayco la galnay rasuulallaahi rasuulkii allah waxaan heshiis kula galnay calaa allaa tushrikuu inaydaan la wadaajin billaahi alle shay-an waxba heshiis waxaan idinkula gelayaabiyu nebigu inaydaan ilaahi cidna cibaadadiisa ugu darin kow walaa tasriquu inaydaan waxadin labo walaa tasnuu inaydaan sinaysan saddex walaa taqtuluu inaydaan layn owlaadakum carruurtiinna afar walaa ta'tuu inaydaan la imaan bibuhtaanin been abuurad taftaruunahu aad uumanaysaan bayna aydiikum hortiinna lugihiinna iyo gacmihiinna iyo waarjulikum lugihiinna walaa tacsownii hay u caasinina fii macruufin wanaag faman ruuxii wafaa waffaa oofiya oo minkum idinka idinka mid ah fa ajruuhu abaalkiisu calallaahi alla dushi buu ahaaday waman ruuxii asaaba ku dhaca min daalika kuwaa la soo sheegay xaggooda xaaluu ka ahday shay-an wax cun oo fa ukhida markaa la qabto bihi asaga fi dunyaa adduunyada fa huwa qabashadaasi lahu asaga waxay u tahay kafaaratun tirtiri dembigii laga tirtiraya iyo wa tahuurun dembidhaaf waman ruuxii satara uu u ceeb qariyo hu asaga allaahu alle fadaalika arrinkaasi ilallaahi alluu u yaallaa in shaa'a allah hadduu doono cadabahu qofkaas inta xadka galay aan laga fulin allah hadduu doono waa cadaabaya wa in shaa'a hadduu doonona khafara ilaahay waa u dhaafayaa lahu ruuxaas rawaahu lbukhaariyu wa muslim bukhaari muslim baa wariyey xadiidkani wuxuu ka hadlayaa lix qodob oo uu nebi muxamed heshiis iyo bayco kula galay saxaabada qodobka koowaad waxaa weeye inaan ilaahay shirki loo samayn oo aan cibaadada cidna loogu darin qodobka labaad waxaa weeye tuugnimada in la iska ilaaliyo oo aan xuquuqda dadka la xadin qodobka saddexaad waa inaan la sinaysan qodobka afraadna waa inaan carruurtii lalayn la dhalay qodobka shanaad waa inaan been lala imaan qodobka lixaad oo ugu dambeeyana wixii macruuf ah nebi moxamed waa inaan lagu khilaafin sala allahu caleyhi wasalam ayib xadiidkani sidaasuu sheega waa qodob qodobka labaad xadiidkani wuxuu sheegayaa nebi moxamed inuu bayco kula galay saxaabada shirki ha samaynina ilaahay cibaadadiisa cidna ha ugu daranina kow waxna ha xadinina qofkii shirki sameeya dee waa gaal way dhici kartaa isagoo muslima inuu khalad ka dhaco shay gaalnimo uu ku dhaco laakiin asal waxaa la yaqaanaa gaalada unbaa shirkiga iyo xumahaas asal u ah muslimiintuna asal iimaan iyo cadaaladdaa u ah xatooyada dadka xuquuqdooda in la xadaana shareecadeennu way reebtay qofkii xada xooladad ay leeyihiin xoolahaasoo meeshii lagu ilaalin jiray iyagoo kaleeto ku ilaashan xadkiina ay gaadheen gacanta lagu goyn jiray shubha xoolahan uu ku leeyahayna aysan jirin gacanta laga jarayaa qofkaas gacantaadii qaymaha badnayd in la jaro maxaa keenay adaa qayma tirayoo dad xoolahood ku xadgudbay hazinaysanina nebigu bayca kula galay qur-aanku wuxuu sheegay hazinaysanina keliya maahan xataa ha u dhowaanina walaa taqrabu zinaa ha u dhowaanina mashaakil bay leedahay caafimaadkii u liidataa aydhis iyo balaayaa laga qaada iyo xanuunno aan daawo lahayn tarankii iyo nasligii baa ku fasahaadaya dhaqan xumadii baa badanaysa abaaro iyo xanuunno aan daawo lahayn baa ka ratimaya ayadana hasinaysanina carruurtiinna laydhina gaaladu caruurta laba qaab bay u leyn jireen wiilasha waxay u layn jireen gaajo baqiday ka baqayaanoo waxay odhan jireen war kuwaanu hadday bataan noloshaa cidhiiri gelaysee way layn jireen wiilasha gabdhahana waxay u layn jireen fawdadaa iska badnayd maadaamuu fawdadu iska badnayd oo gabdhaha la kufsan jiray oo la dhici jiray qoyskii gabadhooda la kufsadoo sidaa lagu dhaco ama lagu addoonsado waxay ku ahaan jirtay lambar ku dheggan oo ceebay ahoo weligood lagu dacaayadeeyo si marka aanba loogu dacaayadeynoo loogu ceebayn gabdhaha waa layn jireen laba qaab bayna u layn jireen qaabka koowaad waxaa weeye islaantu markay foolanaysay kaxaynayaan meel god ah agtibeed waxay odhanayaan ku foola halkaan markay dhasho ayay waxay samaynayaan hadday wiil dhashay waa soo qaadanayaan waana la karaamaynaya qoftii dumarka ahayd hadday gabar dhashana godkii meesha ku qoorto ka qodnaabaa lagu ridaya qaabkaasay gabdhaha ula dhaqmi jireen soomaalidu dhaqankaas waxaad moodaa jaahiliga ah carabtii jaahiliga ay samayn jireen saamayn badan bay ku gabdhaha waa nicib yihiin waa la isku habaaraa waxa la yidhahda guriga gurigaaga naasdheer hogate naasdheer hogate waa maxay waa gabdho dhal gabdhahan la tusin ninka gabdhaha le toban gabdhood hadduu leeyahay wuxuu isu haystaa gablan inuu yahay ha toban asagoo le buu wuxuu isu haystaa inuu gablan yahay khalaas idaa jaa khayr allah siiya baan hadda kahor waxaa ka dhegaysta gabar gabdha dhali jirtay say gabdho u dhali jirtay maalinkii dambeeta iyadoo foolanaysa baa odaygii wan weyn iyo adduun iyo intuu u keenay ilinkaasuu ku xira waxaa lala sugahayaa buu yidhi inay wiil dhasho ama gabar dhasho see lagu ogaan karaa haddii wiil dhasho waa la mashxaradin ama xabadaa la ridin ama waa bardoodan baa imaanaya hadday gabar dhalatana waa guri musiiba kusoo hoyto waa shib gabadhii gabar bay dhashay odaygii dee wankii xariggu ka furo waa sii daayey adduunkii ugu talagalayna waa la noqda gabadhaas marka qasulfikri baa lagu sameeyey gabadhii ay dhashay bay canaananaysaa marka ayadoo dhabta ku haysata maxaad u dhalatay leeda wan baa foorari lahaa rag baa faaraxi lahaa qun baa la furi adduun bay tirinaysaa raggu waa farxi lahaa wankii haddaa taxira waa la ii gowrici lahaa oodkac iyo adduun baa la ii jari lahaa gabadhii yar dhalatay waxay leedahay fududay maxaa ku keenay naankaa rabta maxaad u timi gabadhan mayada isa samayse isma samayn okay ma dembi bay leedaha maya hooyadaan dhashay inay heerkaa gaarta maxaa keenay raggaa gaarsiiyey gabdhihiioo la necib yahay oo aan la jeclayn oo sidii looga dhaadhicinahayay marka dhaqankaas waa dhaqan jaahili ah gabdhaha allaa bixiya wiilashana allaa bixiya haddaad adiga gabdha dhibsanaysid rag badan baan gabdhihii wiilaal midna ahayn ilaahina qur-aankiisa waa ku sheegay yahabu liman yashaawu inaaan waxaa mucjiso ah qur-aanku raggii dumarka markuu ka hadlayay dumarku xataa hormariyey yahabu liman yashaau inaaan ruuxuu raba ilaahay gabdhuu siiya ayaguu hormariyey nebigeennuna wuxuu sheegay sala allahu calayhi wasalama laa takrahu lbanaat gabdhaha ha karahsanina cillo jirtuu rabaa nebi maxamed inuu daaweeyo oo rag badan qalbigooda ku jirta gabdhaha ha karahsanina sabab fa innahunna almu'nisaatu alhaaliyaat waa wehel weliba haaliya buu nebigu sal alla alih wasalam aad u qaali ah guriga ay joogaan oo ay ku dhaqan yihiin nadaafadda udgoonka isu imaanshaha dadku isugu imaanhayaan bal iska bulo ragoo meel degan wax guryahooda aaday arag meel walba kabaa tunsan wax ku soo hoyan laakiin guriga gabdhuhu joogaan marti iyo mudanaba waa la joogaa in lagu xadgudba marka maaha qaabka waa qaabka koobaad ay u dili jireenoo markay dhalataba horay in god lagaga rido qaabka labaad wuxuu ahaa markay kobocdo oo xogaal eekaato lix todoba meelaha ay soo gaarto buu subax aabbaheed u labisaya hooyadeedba wuxuu ku odhanayaa meelahaasi iyo qaraabasalaan iyo meelahaasaan geynaya god uu ugu talagalay oo horay uu usoo diyaarsaday buu geenaya waa gabadhiisii oo la socota waa toddoba jir waa lix jir waa ciidan ayadoon arkaynin buu godka ku dilindilaynaya kurida waana kaga soo dhaqaajinaya dadkii qaabkaa gabdhaha u geli jiraba maanta waxay rabaan inay yidhaahdaan xuquuqulmar'a xuquuqulmar'a xuquuqunisaa xuquuqulhaweenka saas la ordahaya waxay rabaanna waa inay guryaha ka saaraan oo dhaqanka iyo akhlaaqda ka dhumiyaan sidaa ogeed baad maanta waxaad arkaysaa baraha bulshadu ku xiriiraan gabdho badan oo soomaaliyadu akhlaaqdii ka dhuntay oo dhaqankii ka tegay oo sarrigashadii ka tagtay oo youtube intay iska furtay waxa ay ku hadlayaan oo diintana aanan shuqul ku lahayn dhaqankii soomaaliyadna aan la yaabaysi yaa heerkaa gaarsiiyey dhaqan umaynaan lahayn yaa heerkaa gaarsiiyey diin umaynaan lahayn kuwii yidhi xuquuqda haweenkan ka hadlaynaa baa inta suntaa ku beeray kaga tegay meeshaas halkaasaa marka lagu aafooba gabdhihiinna iyo wiilashiinna midna ha iska laynina qaab waxaa jira hadda loo laayo dhalmadaan xadidaynaabay ka odhanayaan dhalmada xadididdeedu iyo hooyadii inay daawo qaadato wax caafimaadka hooyada u noqonaya hadday tahay mushkilo ma leh oo maalan waa la qalay oo kaleeto dhakhaatiir lagu kalsoon yahay kula taliya balilmaha kala foge iyo wax la mid ah laakiin nacayb tarankaba la nicib yahay haddii la yidhaahdo dhashaa loo xadidahayaa oo laba labaa igu filan bas inta kaleeto waa iska xirxirahayaa dhaqanka waa kuwa gaalada dhaqan muslin ma ah ummadda ha la badiyo ayib walaa ta'tuu bibuhtaanin taftaruunahu bayna aydiikum wa arjulikum been abuurad aad la imaanaysaan lugihiinna iyo gacmihiinna hortooda ha la imaanina maxaa gacmaha iyo lugaha loo sheega meelo badan baa beenta lagala yimaadaa carabkaa lagala yimaadaa beentan gacmaha iyo lugaha lagu keenay maxay tahay culimmadu waxay leeyihiin mucdamu lafcaal falalka qofka ka soo fula bani aadamka inta ugu badani ama gacantay ka dhacdaa ama lugahay ka dhacda lugta ugu lugeeyey iyo gacanqaadka uu sameeyey ayib cawaamisha iyo waxa ku xambaara marka qofku inuu sameeyey ka mid yuuna ugu weyn yihi ayib xadiidkan waxaad u jeeddaa manhiyaad baa ku wada qoran shirki ha samaynina waxa ha xadinina ha sinaysanina awlaadda ha laynina been abuurad ha la imaanina hay caasinina waxaa sameeya ma jirta ha samaynina ku qoran manhiyaadka iyo wixii la iska reebayaa tiro badan maxaa keenay culimmadu leeyihiin in manhiyaadka la badiyo waxaa keenay leeyihiin alkafu aysaru min inshaa alficli wax aadan samayn inaad ka istaagtid iyo inaad wax samaysid waxaa fudud waxaadan samayn inaad ka istaagtid inaad hadda dhaqaaqdo masaajid ka baxdid waa waxaad samaynaysid soo maah iyo inaad meesha iska fadhida kee kuu fudud inaad iska fadhidaa kuu fudud fudayd hadday noqoto inaad macaasi samaysid iyo inaad farahaba ka qaadid waxaa kuu fudud inaad faraha ka qaadid sidaa awgeed baa lagaa reebayaa waxaa lagu leeyahaa waxla har shirkiga iska daa ka joog tuugnimada ka joog zinada ka joog xadiidkaani bal qaybtiisa dambe aad ugu fiirso wuxuu sheegay lix qodob oo la iska reebay shirki baa ugu horreeyey waxaana ugu dembeeyey nebi moxamed inuu yidhi wax macruuf waan idiinla imid ha igu khilaafinina soo saas maaha intaa la soo sheegay mid ka mida qofkii ku dhaca ka wara labaa loo kala qaadayaa baa xadiidku sheegay haddii intuu ku dhacay xadkii laga fuliyay adduunyada dee waxaa weeye waa xadkaasaa kafaara gud u ah hadduu iska ilaaliyo oo faraha ka qaadana fa ajruhu cala allaahi ilaahay buu ajar ku leeyahay ajarku alle ku leeyahay waa maxay riwaayo kalaa sheegto waa aljanna abaalkaagu waa janno haddaad laakiin mid ka mida samaysid intaa la soo sheegay oo xadkii lagaa fuliyo dembigaa lagaaga dhaafaya haddaan xadkii lagaa fulin ka war waxbaad xadda waa sinaysat caruur baad lays been abuurad baad la timid nebi moxamed baad caabsaday sala allahu calayhi wasalam soo shan qodob ma aha wax xadoo lagaa fuliyeyna ma leh arrinkaagu ilaahay buu u yaallaa ilaahay hadduu rabana wuu ku cadaabaya dembigaa aad samaysuu kaa jari hadduu rabana waa iska kaa cafin weliba wa yacfuu can kaiir in badan buu ilaahay cafiyaa qodobka ma la fahm xadiidku marka intaa la sheegay buu sheegay shirki ka warran qofkii shirki ku dhaca oo aan dee intuu gaaloobay aan xadkii laga oofinin ma waxaan leenahay fa amruhu ila allah ilahay buu arrinkiisu u yaallaa in shaaa cadabahu wa in shaa cafaa canhu maya shirki alla ma dhaafo in allaha laa yakfiru an yushraka bihi ilaahay shirki ma dhaafo qof shirki ku dhintay ilahay kama dhaafo laakiin asagoo nool hadduu ilahay uga toobadkeeno alla waa ka dhaafaya subxana wa tacala toobadna suxa haduu la yimaado xadiidkaa marka inta la leeyahay kafaara gudbay tahay haddii qofka laga oofiyo waa inta dambe shirkigu kuma jiro mala fahmo qof hadduu diinta ka baxo xukumkiisu waa maxay waa in la dilo soo maa dilkii dembiga ma ka dhaafayaa maya waa gaal naarta ilahay buu ku waaraya laakiin hadduu xadoo gacanta laga gooyo dembi dhaafay u noqon waxaa jira madhabka hadda aan sheegnay baa jamaahiiru culamaa qabaan jamaahiiru ahlicilmi waxay qabaan xuduuddu qofka xadka laga oofiyo kafaara bay u tahay wuu zinaystay zinadii baa laga oofiye xadkeedii dembi dhaafay u noqonaysaa xataa toobadkeen uma baahna isagoon toobadkeenin dilkaa la dilay iyo jeedalkaa la jeedalay laftirkiisa ama gacantaa laga gooyaa dembiga ka dhaafay hadduu toobadkeenna waa subag xeero ku daatay kuma xuma khayr iyo baraka soo siyaaday wey waxaa laakiin jira xadiid xaakim uu warinayo min xadiidi abu hurayra oo nebi moxamed uu leeyahay sala allahu calayhi wasalama anigu ma garanayo xuduudda dadka laga oofiyaayey inay kafaara gud u tahay dadkii laga oofiyey anigu ma garanayo nebigu leeyahy sal alla lih wasalam xadiidka xaafid ibnu xajar wuxuu leeyahy waa xadiid sugan nebi moxamed baa leh qofkii xadgalah oo xadkii laga fuliyo xadkaasu inuu dembi dhaaf u noqonayo anigu ma ogi halkaana maxaa ku qoran fa huwa lahu kafaaratun wa dahuur xadkii laga fuliyey kafaara gud buu u yahay dembidhaafna waa u yahay see lagu jamcinaya waxaa lagu jamcinayaa bay culimmadu leeyihiin markii hore nebiga sala allahu calahi wasalam looma sheeginoo kamuusan warqabin sidaa awgeed ba wuxuu yidhi anugu ma garanayo xadiidkaanaa dembeeyey oo markaanaa loo sheega marka male faham qodobkaa culammada qayb ka mid ah waxay leeyihiin taasu suurtagal ma ah sababtu waxaa weeye xadiidka sheegaya inuu nebigu leeyahay ma garanayo xuduuddu inay kafaaragu tahay abu hurayraa wariyey abu hurayrana sanadkii toddobaadoo hijrigu soo islaama xadiidkaana cubaadat bnu saamit baa wariyey baycada markay nebiga la gelayaanna waa intii nebigu makaba joogo uuse soo hijroonba sala allahu calahi wasalama see marka loo odhan karaa kanaa dambeeyey kaa abu hurayra horreeyey taa laftirkeedu musallam ma ah xadiidkan intuu nebigu maka joogay ma sheegine meesha uu ku sheegay waa madiino waana markuu abu hurayra islaamay ka bacdi sidaasay culimmadu kaga jawaabeen sidaa iyo culimmadu kaga jawaabeen ayib xadiidku wuxuu radin ku yaha qolyaha khawaarijta iyo muctasilada labadaba xadiidku radisbu ku yaha khawaarijtu waxay qabaan qofkii dembi weyn galay inuu gaal yahay xadiidkaana wuxuu sheegay qof sinaystay iyo qof wax dilay iyo qof waxxaday iyo qof been la yimid iyo qof nebi moxamed caasiyey oo la leeyahay xadkii baa inta laga oofiyey dembi dhaaf u noqonaysa ma gaal baa gacan laga gooyay dembi ka dhaafay maya khawaarijta marka dadka dunuubta waaweyn gala sidaa ku gaalaysiiya xadiidku radi buu ku yahay muctasiladu khawaarijtii ka agdhow yihiinoo waxay qabaan adduunka gaal odhan mayno muslimna odhan mayno laakiin aakhare haddii la tago cadaabku ku waarayaa bay leeyihin qofkii dembi weyn inta gala ku dhinta maxay dhaamaan marka magaca adduunka ay ka warwareejinayaan unbay xoogaa kaga sukayaan waxba ma dhaamaan labadaba xadiidku radiis buu ku yaha wuu radinayaa xadiidku xadiidka culammada qaar waxay u deliishanayaan waana sida saxda ah adduunkan inta la joogo qofna janna ha uga markhaati kicin qofna cadaab ha uga markhaati kicin ilaa wixii daliil uu sheegay maha qof mucayanaa laga hadlaya hebel soo ma aha jannaduu gelayaana oo kabaha looga bixin maya haddaa iska tidhaahda war adeerow kama warqabti hebel soo ma aha wallaahi waa ahlunaar haddaad tidhaahda halis wey halis waay waad odhan kartaa dembiga noocaasa qofkii ku dhinta waxa weye cadaab buu ku mutaystaa camalka noocaana qofkii ku dhinta janno ilaah buu ku mutaystaa laakiin shakhsi mucayan ah inaad tidhaahda ahlu jannaa taha ama ahlu baa taha deliil khaasoo ku soo aroorana uusan jirin lama ogola wixii laakiin daliil khaas uu sheegay waxaan leenaha qofkaasi waa ahlu janno can cubaadata bni saamit waxaa laga wariyay aydan noqode qaala wuxuu yidhi baayacnaa waxaan kula baayactanay rasuulallahi rasuulka alla sala allahu calayhi wasalama calaa allaa tushrikuu ha la wadaajinina billaahi alla shay-an waxba ilaah shirki ha u samaynina waxna ha la wadaajinina cibaadadiisa cidna ha ugu darinina walaa tasriquu waxaa xadinina dadka xuquuqdooda ha xadinina walaa taznuu ha sinaysanina tuugada waxadda tuugga ugu tuugsan yaa yaqaana inta wax hadda ninka u tuugsan yaa garana ay waa ninka salaaddiisa xada oo see u tuugsan yahay wuxuu u tuugsan yahay tuugadu waxa la yaqaanaa waxaysan lahayn inay xadaan soo saas ma ah kanu laakiin asagaa isxadaya asaga laftirkiisaa isxadaya see isu xadaya rukuucdii iyo sujuuddii buu ka qalabqalabsiina dhagdhagdhagdhagdhiminaar male ku xasilid male alla xusid male waxa weeye ka gaarsii nin asagu isxadahaya iyo ninka cid kala xadahaya marka kee toogsan kana asagu isxadayaa toogsan <laughs> marka hawshaan waa in la ilaaliyo walaa tasnuu ha sinaysanina walaa taqtuluu ha dilinina awlaadakum carruurtiinna ha dilinina walaa ta'tuu ha la imaanina bibuhtaanin qofku hadduu caruurtiisa dilo xad ma leeyahay oo ma loo qisaasi karaa culimmada badankooda waxay qabaan qayb badan oo ka mid a ah maya waxa qisaasama labada qof oo isdhashay waalidku hadduu ilmihiisa dilo cuqubo kale waa mudan yaha laakiin qisaas maya ibnu cuthaymiin wuxuu leeyahay waa laga dhiconahaya ninkaas ilmaha dilahay meel baa laga saara walaa ta'tuu ha la imaanina bibuhtaanin been abuurad taftaruuna aad uumanaysaan hu beentaas bayna aydiikum gacmihiinna hortooda iyo waarjulikum lugihiinna ama bayna aydiikum gacmihiinna iyo waarjulikum lugihiinna walaa tacsownii ha igu caasinina fii macruufin wanaag ha igu caasinina wax macruuf oo aan la imid waxaan macruuf ahayn ahaynba nebi maxamed lama yimaada sala allahu alayhi wasalam marka wanaaggaa nebi maxamed uu la imaanayo waa inaan lagu caasin faman qofkii wafaa oofiya lixdaa ballan oo aan idinla galay qofkii fuliyo minkum idinka idinka mid ah fa ajruuhu abaalkiisu calallaahi alla dushiisuu ahaada maxaa waaye jannuu galayaa weeye ilaahay cid xoog wax ugula lama arko cid ilaahay wax u dhiibatayna ma jirto laakiin ixsaan iyo fadli xaggiisa ka ahaaday buu asagu isu dul saara arrinka waman ruuxii asaaba ku dhaca min daalika arrimaha la soo sheegay xaggooda xalu ka ahday shay an shay arrimaha lix soo maynaa soo marin shirkigu kuma jiro shirkiga kuma jira inta kale wey oo fa ukhida markaa loo qabtay bihi asaga fi dunya addunyada see loo qabtay xadkii baa laga fuliyey maalan waxbuu xaday gacantaa laga gooyey waa dambidhaaf wuu zinaystay hadduu guur hore soo maray waa la jeeda waa dhagax baa lagu dilayaa hadduusan guur hore soo marin ee waxa weeye qof bikriga uu ahaana waa la jeedilayaa dembidhaafay u noqonaysaa fa huwa qabashadaasi lahu asaga waxay u tahay kafaaratun dembi tirtirid iyo wa tahuurun dembidhaaf waa waxaan shirki ka ahayn waman ruuxii satarahu uu asturo huwa asaga allaahu alle waa maxay dembigii wuu galay isma keenin markhaati laguma furin asagiina waa isqariyey ilaahay buu u toobad keenay ama maba uusa toobadkeeninba xadiidku hadda wuxuu ka hadlaya waa qof aan toobadkeenin ama wuu toobadkeena laakiin xuquuqdaa waxay ahayd xuquuq aadame fadaalika kaasi ilallaahi alla u yaalaa ruuxa arrinkiisu alle subxana wa tacalaa gacanta ku haya in shaaa allah haduu doono cadabahu ruuxa wuu cadaabayaa dembiguu sameeyuu la dhuuntay wa in shaaa allah haduu doonana qafara wuu u dhaafayaa lahu asaga hadduu doono asagoon toobad keenin wuu ilaahay ka dhaafaya ama toobaddu waafajinaya rawahu lbukhaari wmuslim muslim alxadiidu ahaaliu wahalaaثuun xadiidka soddon iyo saddexaad can abi hurayrata waxaa laga wariyay radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama kullu sulaama xubin kasta oo minannaasi dadka xubnihiisa ka mid ah calayhi korkiisa waxaa ahaatay sadaqatun sadaqo kulla yowmin maalin kasta oo tatlucu ay soo baxdo fiihi maalinkaa dhexdiisa ashamsu qoraxdu yacdilu qofka uu cadaalad samayntiisa bayna al itnayni laba ruux uu u cadaalad sameeyo sadaqatun sadaqo weeye wa yuciinu rajula wa icaanatuhu u kaalmayntiisa alrajula qofka u kaalmeeya calaa daabatihi gaadiidkiisa oo fa yaxmilu uu ku qaado calayhaa gaadiidka dushiisa aw yarfacu ama uu kor ugu soo qaado calayhaa gaadiidka dushiisa mataacahu alaabtiisa sadaqatun sadaqo weeye walkelimatu weedha iyo kelimada adayibatu ee wanaagsan sadaqatun sadaqo weeye wa kullu khadwatin tilaabo kasta oo yakhduuhaa qofku uu u soo qaadaya ila salaati salaadana sadaqatun sadaqo weeye wa dallu ariiqi waddada oo qofka la tusiyaana sadaqatun sadaqo weeye wa yumiitu ladaa qofka leexinta uu leexiya dhibka cani dariiqi waddada uu ka leexiyana sadaqatun sadaqo weeyaan rawaahu lbukhaariyu wa muslim muslim iyo bukhaari baa xadiidkan wariyey bani aadamka qofka bani aadamkaahi saddex boqol iyo lixdan xubnood buu leeyaho mafaasisha iyo kalagoyska jirarkiisa ah subax kasta oo waagu u bariyo saddex boqol iyo lixdan kaa xubnood sadaqa ayaa laga rabaa waa cajiib haddii la odhan lahaa sadaqadaasi waa sadaqo xoolo ah keliya waxaa la bixi lahaa qofkii waxhaysta fuqaradu waxba lama baxeen wax laga raba ina noqon lahay ma la fahma haddii la odhan lahaa sadaqadaa waxaa laga rabaa aqoon-yahanka iyo dadka muhaqafiinta oo wax akhristay in allaale intii jaahil ahayd meeshaasu ku hari lahaa laakiin ilaahay shareecadiisa naxariista alla waxaa ka mid ah in allaala inta halkaa lagu sheegay caamo iyo culummo iyo faqiir iyo qaniba waa wada awoodaan waa la samayn karaa ilaahay naxariistiisayna ka mid tahay waxaad halkaa ku ogaatay sadaqada la bixiyaaye hadday maal noqoto waxaad ogaataa sadaqooyin kaloo la bixiyana way jirtaa sadaqa maaliya oo gacanta aad ka dhiibaysid iyo sadaqo kaleeto oo xooggaaga iyo muruqaaga iyo maankaaga iyo maskaxdaada iyo carabkaaga ah intuba way jiraan marka waa wax mujtamacoo dhan ay ka wada faa'idaysan karaan sadaqana u noqonaya hadday maalkii uu ku dhaafay tanaan ku dhaafin kullu sulaama xubin kasta oo minannaasi dadka ka mid a ah. ibnu maalik baa wuxuu leeyahay saaxibu naxwa ereygan kullu sulaamaa xubin kasta oo minannaasi dad ka mid a calayhi asalka waxaa la yaqaanay buu leeyahay sida machuudka ah kullu haddii la idaafeeyo ama nakiro loo idaafeeyo ama tamyiis ama kayrkood loo idaafeeyo waxaa loo idaafeeyey mudaafkaas shay waafaqsan buu noqon lahaa kullu sulaamaa xubin kasta waa mu'anaf qaacidada asalka ah marka waxay keeni lahayd kullu sulaama xubin kastoo minannaasi dadka ka mid a maadaama xubintu mu'anas ay tahay calayha in la yidhaahdo oo wax dumar ahaanoo mu'anas ahaana loo celiyo laakiin nebigu ma odhan sal alla alih wasalam wax allaale waxaa naxwo yaqaanaa nebi moxamed baa naxwo qawaacidkeeda ka yaqaanay nebi moxamed baa ka yaqaanay waaye maxay ku tusinaysaa inay bannaan ku tusin kullu sulaama kulludii iyo sulaamadii oo laysu idaafeeyo oo sulaama mu'anas ay tahay calayhi in la yidhaahdo inay bannaan tahay buu ku tusinayaa maalin kasta oo waagu baryo haddii lagu odhan lahaa lacag baa lagaa rabaa sadaqa ah waad karaahsan lahay laakiin waxaa lagu yidhi maalin kastooo waagu barya sadaqa lagaa rabaa lacag keliya laguma odhan sadaqadii maxaa ka mid a ah? laba ruuxoo ishaysta inaad u cadaalad samayso kala xukuntid waa sadaqo ma xoolaah waa maya laba ruuxoo muslimiin ah madaxweynihii iyo ruux kaloo is haystoo shacabkiisii ka mid aad dhex gashay waad ka nabdaadisay waad heshiisiisay sadaqa nin iyo reerkiisii ishaysta baad ka odayaysay waad dhex gashay waa heshiisiisay sadaqa xataa haddaadan heshiisiina sadaqa laba ruuxoo bulshoahoo muslimiinoo is haysataad dhex gashay sadaqa qabaa'il iyo beelo iyo maamul goboleedyahan la isku itixaamay oo isku dhegan baad u tagtay islaax iyo heshiis baad ka gashay waad ka odayaysay sadaqa malefahma qodobkaa xoolana kaaga bixmay waa sadaqa qodobka labaad waxaa weeye ruux baad u timi daabad buu haystaa waxaa laga yaabaa gaari buu leeyahay furihiisii buu la agtaagan yahay darawalla ma ah soo gal baad ku tiri adna darawal baad tahay markaasaad fa yaxmilu calayha waad ku qaadaysaa adagaa ku kaxeeya darawal baad u noqotay sadaqa iyo ajar bay kuu tahay aw yarfacu calayhaa mataacahu ama ma ahane qof gaadiid fuulaya culaysna ay ku tahay baad bari gataashay asagii baad meeshii saartay boorsadii iyo wixii baad u qaaddo meesha u saartay ayaduna waa sadaqa sadaqadan yaa siinaysaa asagaad ku sadaqaysanaysaa qofkan aad baabuurka ku qaaday ama aad baabuurka saartay baad ku sadaqaysan oo see ugu sadaqaysta haddaad xoola siisiso ajir kamaad hesheen xooggaaga haddaad ku caawisana ajir baad ka helaysa labadan qof oo aad heshiisiisay heshiiska dhex dhigtay sadaqaad siisa oo see u siisay haddaad xoola siisiso ajir kamaad hesheen haa maslaxadan aad dhex dhigtayna ajar baad ka helaysa booskii lacagtii kuu gelaysaa waalkalimatu ayibatu sadaqa ereyga wanaagsan carabka hufan oo nasaahada iyo dhowrsoonaanta leh asagana sadaqa laga hela haddaadan xoolo heli karin carabkaaga ilaali waxaa la weydiiyey nebigeena sala allahu aleyh wasalam waxa ugu badan oo janno ilaahay lagu gala waa maxay markaasuu yidhi xusnu xusnulkhuluqi taqwa allahi wa xusnulkhuluq waa ilaahayoo laga boqo iyo akhlaaq hufan oo dhowrsoon waxa ugu badan oo cadaab ilaahay lagu gala waa maxay markaasuu nebigu yidhi alfamu walfarju waa afka iyo ibta afka iyo ibta ugu badan cadaab ilahay lagu galaa afkaaga dhowrso suubsa afkaaga carabkaaga wax wanaagsan kagala hadla walaalle iyo waryaah bulshada soomaliyeedka waryaah baa lagu yaqaanaaba ah waa waryaah waryaa iyo walaalle labada ere kee fiican walaalle haddaad qof muslima ku tidhaahdid inaad ajar ka helaysa waa lama huraa laakiin waryaah maba fiicnaan u malaynahay waa halis badan yihi ma u malaynahay kaa ajri laga helahayo carabka ha la suubiyo walaaley gabadha haddaa ku tidhaahda ama waxa weeyaan abaayo iyo naaya haddaa ku tidhaahda isku mid ma aha waa kala duwan yihiin alkalimatu dayibatu sadaqa ilaahay qur-aankiisuna dariiqaasu ina barayo waquuluu linnaasi xusnaa dadka wanaag kula hadla annaas man hum gaalkaa soo gelaya muslimkaa soo gelaya munaafiqaa soo gelaya faasiqaa soo gelaya waquuluu linnaasi xusnaa doodii xataa markii lala hadlahayo dadka lala doodayay wajaadilhum bilatii hiya axsan walaa tujaadiluu ahla alkitaabi ilaa bilatii hiya axsan waqul licibaadii yaquulu latii hiya axsan ilaahay baa nebi maxamed farriin kugu soo dhiibo wuxuu leeyahay addoommadayda waxaad ku tidhaahdaa erey suuban ha ku hadle afkaaga quruxsan marka ereygaaga hagaaji nebi moxamed baa kuu ballanqaaday inaad ajar ka helaysid jasaaka allahu khayran khayr allah ku siiyo shukran mahadsanid bulshadan aan ku dhex nool lahay oo aad bay inooga fiican yihiin xaggaas insaaniyadda wax yar haddaad ka gadata xataa mahadsanid buu ku odhana laakiin innaga waxaa laga yaabaa inagoo faraha isku taagtaaga inaan kala tagnaa waa naga naxariis badan yihiin marka hawshaas ayadaa waa inaan qalbigeenna iyo carabkeennaba barro alkelimatu ayiba kelmad wanaagsan waxaa ka mida wa kullu khadwatin yakhtuuhaa ila asalaa tilaabo kastoo masaajidka ilaahay iyo salaadda ad u soo qaadid ajar baad ka helaysa ajar keliya ma aha dembigana mid baa lagaaga hoobin darajooyinkana waa lagugu dallacsiinaya qof baa laga yaabaa marka shanta salaadood masaajidka inuu ku tukado saakuu ku tukaday duhurkiibuu ku tukaday casarkiibuu ku tukaday maqhribkiibuu ku tukaday buu hadda sugayaa waa ku soo noqnoqonayaa tilaabo kastoo uu soo qaado midna ajar baa loogu qorin midna dembi baa looga hoobinaya meelahaana laga raadiyaa marka dembi dhaafka salaada jamaacada iyo masaajidda ilaahay oo lagu soo noqnoqdo ahlul iimaanka calaamadahooda weeyaan ayaduna waa sadaqa qof waddadii ka lumay inaad gacanta qabatid oo meeshuu rabay aad ku aadisidna ayadana waa sadaqo magaaladuu ku cusub yahay ama waa damaado waa diyoobay meel buu garan waayo u socday gacanta qaboo kaxeeyo geh ajar baad ka helaysaa sadaqay kuu tahay asaga aad sidii qof xoolo siiyo kale ajarkeediio kale ku noqonaysa wa yumiitu aladaa cani ariiqi aladaa cani ariiqi sadaqa dhibaatooyinka dadka dhibaya wadooyinka inuu qofku ka zuuliyana ayadana sadaqay u tahay waxaan u malayna raisli halkaas ajar badan baa inugu dhaafay magaalada magaaladeena qaybtan degannaha ugu wasakh iyo dheerti badan dhiiqo meel walba weliba goobaha ganacsiga aad u fiiriya masaajidda hortooda iyo goobaha ganacsiga iyo walaalo xaggee inaa laga haystaa xoolo la'aan baa ina haysaa ma waxaa ina haysa towfiiq la-aan xaggee waxsi inaga yihiin guryihii dheerarkiibaa inta laga badiya koob iyo toban iyo labiiyo toban baa lasii marinahaya guryaha la dhisayo hoostoodana dhiiqaan lala mari karin waxaa laga yaabaa hal falay oo ka mida lacagtiis baa jidkaa guriga hormara dhiiqadiisa iyo qashankiisaba zuulin karta laakiin looma socdo guryaha hala dhiso wixii degayaa dan kamalihi waxa weeyaan suuqaqa ganacsiga hala dhiso dukaamadu ha kala socdeen dhiiqadana waxa weeye bullaacaduna saa dadka ha ugu soo urto qarmuunkeeda la dhex fadhiyo islaamkeennu sidaan ma qabo diinteennuna ma qabto waa dhaqan xumo innagu aynu leenahay wiy inaan iska zuulinana loo baahan yahay oo aan iska ka wada tashanna hawsha oo masaajidda olola laga bilaabo oo ganacsatadu olola ay bilaabaan oo guryahan la dhisahayo oo la qurxinahayo haddaan jidaedkii loo hagaajin quruxdan guryuhu waxba tari maayaan dadkii sakaraad weeye waa wada xanuunsan yihiin ilarji iyo qufac iyo balaayo iyo waxa ka bixila xanuunna xun qashinkaa meesha taagan weeye nebi moxamedna waa kanaa sal alla alay waslm wuxuu ina barayaa nadaafadda dhibaatooyinka waddada in laga zuuliyo inaguna waxaa laga yaaba qubka iyo baastada iyo bariiska iyo wixii naga soo haraba jidkaan ku tuurayna damba kama lihinba markaasaa la ohanaya wallahi jidadka waa uree kan odhanahaya jidadka waa ureen laftirkiisaa bacaha iyo qashinka jidka kusii tuurahaya talo yuu ka sugayaa inay u hagaajiyaan ayib shareecadeennu marka waa shareeca al-ixsaan wanaag u samaynaysaa intaasba waxay kugu dhiirigelinaysaa inaad noqotid xubin naaficoo waxtar ah oo bulshada iyo dadka wax ku soo kordhiya can abi hurayrata waxaa laga wariya radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi waaalihi wasalama kullu sulaama xubin kasta oo min annaasi dadka xubnihiisa ka mid ah xubin kasta oo dadka xubnihiisa ka mid ah calayhi xubintaa dushiisa waxaa hatay sadaqatun sadaqo waa goorma kulla yowmin maalin kastoo tadlucu ay soo baxdo fiihi maalinka dhexdiisa ashamsu qoraaxdu aad bay u adkaan lahayd hadii la yidhahdo sadaqadaasu xoolay noqon lahayd xoolo haddii laga dhigo laakiin lagama dhigin yacdilu cadluka u cadaalad samayntaada bayna al laba ishaysaa dhexdood aad u cadaalad samaysid sadaqatun sadaqa weeyaan waa inaad u cadaalad samayso cadaalad ku kala saarto cidday doonay ha noqdeen muslimiin wayuciinu yuciinu rajula wa icaanatuhu qofka u kaalmayntiisa alrajula ninka uu kaalmeeyo gabadhuna waa la mid calaa daabatihi gaadiidkiisa dushiisa ugu kaalmeeyo oo fa yaxmilu markaa uu ku qaado calayhaa dusheeda aw yarfacu ama kor ugu soo qado aw yarfacudan ama waa shaku raawi oo raawigaa shakisan ama raawi maahane nebi moxamed baa tanwiic kuu samaynaya sala alla alayh wasalam ow yarfacu ama kor ugu soo qaadaya calayhaa daabadda dusheeda mataacahu alaabtiisa qof gaarir fuulayaad boorsadii kor u saarta sadaqatun sadaqa weeyi walkelimatu erayga iyo kelimada adayibatu ee wanaagsan sadaqatun sadaqa weeyaan wa kullu khadwatin tilaabo kasta oo yakhduuhaa qofkuu u soo qaadaya ila salaati salaada sadaqatun sadaqa weeyi wa dallu ariiqi waddada tusinteeda qof waddada ka dhunsanaa aad tustid sadaqatun sadaqa weeye wa yumiitu aladaa qofka leexintiisa uu leexiyo dhibka aladaa dhibka cani dariiqi waddada uu ka leexiyana sadaqatun sadaqa weeye waa lix qodob waxa meeshaa lagu sheego sadaqada laga helayo qodobka koowaad waxaa weeye laba ruux oo ishaysa dhexdooda inaad islaax iyo nabad dhex dhigto kow qodobka labaad waxaa weeye qof gaadiidkiisa inaad ugu kaalmaysid ama kuwad ama korsiiy oo kor u saaray qodobka saddexaad waa kelimadda wanaagsan qodobka afraadna waa masaajidka iyo salaadoo loo soo tillaabsado qodobka shanaad qofka waddada ka dhumay oo waddada la tusiyo qodobka lixaadna wixii dadka dhibayey waddada in laga zuuliyo oo laga leexiyo lixdaa qodob wey rawahu wa muslim alxadiidu araabic wahalaahuun xadiidka soddon iyo afraad can abi saciidin alkhudriyi waxaa laga wariyey radia allahu canhu can innebiyi nebiga wuxuu ka wariyey sala allahu calayhi wasalam qaala nebigu inuu yidhi iyaakum idinkayo waxaan idiin kala digayaa waljuluusa fadhiisasho fi turuqaati waddooyinka la fadhiisto waddooyinka dadku ay marayaan in la fadhiisto oo la dhex fadhiisto ayaan idinkaga digayaa fa qaaluu waxay yidhaahdeen yaa rasuulallaahi rasuulkii allow maa lanaa annaga nooma sugnaan buddun maaran laga maarmo min majaalisinaa makaanu fadhigeenna nataxadau waan ku sheekaysanaa fiihaa wadooyinka dhexdooda faqaala qaala rasuulullaahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam fa idaa goortii abaytum aad diiddeen fa idaa abaytum haddii aad diiddeen ila almajlisa fadhiisasho maahane inaad fadhiisataan maahe wax kaleba haddaad diiddeen fa actuu siiya aariiqa wadada xaqahu xaqiisa wadada xaqiisaa la siiyo dariiqu mu'anas iyo mudakar labada waa laga dhigi karaa fa actuu ariiqa xaqaha xaqahu marka xaqu hadii la yihahdo mudakar baa loola dhaqma qaaluu waxay yidhaahdeen wamaa xaqu ariiqi waddada xaqeedu muxuu yahay yaa rasuulallaahi ilaahay rasuulkiisiyo maxay xaqoo nagu yeelan kartaa qaala nebi moxamed wuxuu yidhi sala allahu caleyhi wasalam qadulbasari aragoo la laabo wa kaful adaa dhibkoo dadka laga haysto wa raddu salaami salaamta oo la radiyo waalamru bilmacruufi wanaaggoo dadka la faro wanahyu reebid can ilmunkari xumaatada la reebo rawahu bukhaariy wa muslim alfaad kaleo waxaa jirta xadiidku uu leeyahay intaa ka badan oo xuquuqda waddada ka mid oy ka mid ahayd irshaadu bni sabiil qofka waddada ka dhumay inaad waddada ku hanuuninaysaan wa tashmiitu alcaatisi wa tashmiitu alcaatisi idaa xamid allaah qofkii hindhisay hadduu alla mahadiyo in loo duceeyaa ka mid ah wa iqaatatu lmalhuuf midka gargaarka u baahan in gacan la siiyo xadiidkani wuxuu ka hadlayaa nebiyullaahi maxamed baa saxaabada wuxuu ku yidhi waddooyinka ha fariisanina meelaha bannaanka waddooyinka dhinacyadooda iyo ha fariisanina saxaabaduna waxay yidhahdeen kama maaranno waa ku kala warqaadannaa waa isugu nimaannaa waa ku sheekaysanaa kama maaranno su-aasha meesha taalbaa waxay tahay saxaabada nebi maxamed oo dadka ugu khayr badnaa nebi maxamed wuxuu yidhaa ha samaynina inay yidhahdeen ma samaynayno kamana maaranno sidee bay ku dhacda waxay culimmadu leeyihiin awaamirta nebi moxamed uu bixiyo uu dadka amrayo baa saxaabada u kala duwanaa amar ay u qaadan jireen inuu waajib yahay aan la khilaafa karin oo ay toos kaga ugu dhaqaaqaan iyo amar ay u arkayeen iska istixbaab iyo sunno inuu yahay oo laasim aysan ku ahayn kan marka ay leeyihiin kama maaranno iska irshaad iyo sidii fiicnayd unbay ahaydee waxay u arkayeen amar qaadashadiisu laasim ay ku tahay inaysan ahayn ma la faham qodobka sidaa awgeed bay waxay yidhahdeen kama maaranno xadiidkan nebigu wuxuu yidhi mar haddiidaan daynaynin waddada xaqeeda ha la siiyo intaa bas buu u sheega haddaysan ayagu weyddiin lahayn oo aysan odhan lahayn maxaa waddada xaqeedu yaha innaguna maynaan ogaanayn sidaa awgeed bay abaal inugu leeyihiin inay inoo faahfaahiyeen maxay wadda xaq inugu leedahay wuxuu nebigu ka bilaabay qadulbasar araggiinna laaba sabab haddaad waddada dhinaceeda fadhiisatid araggaagiina aad fasaxdid waxaa laga yaabaa dumarkii meeshaa marayay midba marsaad u fiirinaysid qalbiguna inuu ku madoobaado maantao dhan tii meesha martabaat wartan qurux badan xaggee bay u socota oo isha la sii raacday ilaa ay kaa qarsoonto haddana mid kalaa soo maraysa ayadiina fiiri tu kale nag waa oo kugu dhammaanaysa macaasi iyo dembi sidaa awgeed baa waxaa munaasab ah ragguna inaysan dhaqankaa samayn oysan derbiyada iyo dhinacyada meelaha wadooyinka dhinacyadooda ay fadhiisan gabdhahana waxaa laasimkuah inay is asturaanoo jirkooda qariyaan gabadhii hadday intay isa soo qaawiso wadooyinka iyo meelaha markay goynayso ilaa jilbaheedii la arko haddii ciddii fiirisa oo meesha aragto ku aafowday ayadaa qayb ka qaadanaysa dembiga hawshaas ayada ah gabadha waa inay asturan tahay si xushmad leh magaalada ku marto kuna joogto jirkeeduna uu asturan yahay xijaab sharcigana ay soo qaadato marka inaan ayagaa lagu aafoobin buu ishaarayaayo indhihiinna laabta waa qodob waxaa labaaduu nebigu yidhi wakaful adaa wuxuu ishaarayaa nebigu dhibka dadka ka haysta buu leeyahy waddadii maadaama joogtaan waddadaa waxaa soo maraya dad kala duwan abuurkooda iyo khalqigoodaa kala duwan qaar naafaha ku soo maraya qaar indhala' baa ku soo maraya curyaan baa ku soo maraya mid socodkiisu uusan adiga ku cajabayn baa ku soo maraya waddadiina waad fadhidaa kii meesha soo mara hadaad waryaa kansuu u soconaya ma arkayse tii haddaad tase u labisnayd ma arkayse kansuu iska siinayay ma arkayse ixtiqaar baa kugu dhalanaya qof walboo meeshaa soo mara aad liidid ayadana maxaa lagu yidhi kaful adaa haddaad waddada dhinaceeda fariisanaysid dhibkaaga ha laga badbaado dadka ha dhibin il iyo af iyo gacan midna ha ku dhibin waxaa la yidhi wa salaam salaamtiina inaad radidaan ayadana waxaa lagu barayaa dadka waddada maraya inaad maamuusto sharaftid ama adigu salaam hadday ayagu ku salaamaanna ka qaad war salaamtiinna ma naqaanaan dhaaf haddaad tidhaahdid waddada xaqeeda meel baad kaga dhacday marka dadka meeshaa maraya aad dhinacyadaada ka fadhido waddada dadka kala dhexeeya waddadu dadka kaala dhexaysaa dhinacyadeeda haddaad fadhiisatay dadka meeshaa maraya karaame wuxuu nebigu faroo kaloo waddada xaqeeda ka mid ah waalamru bilmacruufi waannahyu cani ilmunkari labadaa eray oo xadiidka ugu dambeeya wuxuu nebigu barayaa wadada xuquuqdeedana ka mid ah wax kasta oo sharci ah wadada dhinaceeda haddaad fadhiisatay inaad isticmaashid oo sharcigu kuu banneeyey wax kasta oo sharciga ilaahay ka soo horjeedana aad ka fogaati iska ilaali waxay culimmadu xadiidkan u deliishadaan qaacidada loo yaqaano dafcu lmafsadati wlaa min jalbi almaslaxati shay dhibaato ah inaad ka hortagtoo baajisid iyo dheef inaad soo jiidatid waxaa awlo ahoo munaasab ah inaad shayga dhibka kugu keenaya marka hore meesha ka saartid xaggee laga qaadanaa haddaan waddada dhinaceeda fadhiisto oo aan indhahayga laabo oo qofkii islaama aan ka qaado oo aanu qofna dhib u geysan oo xumaatadii aan arko aan zuuliyo oo wanaagga ummadda aan faro soo ajar ka heli maayo waddadii dhinaceedii intaasoo ajara laga helayey baa nebigu yidhaha fariisanina malfan qodobkaa maxaa la igu diidan yahay ajar baa ma dhinaceeda inta fariisa asalaamu calaykum war ka baqa war horda salaada aada haddaan meeshaa daldalmayo oo aan khayr ummadda u keenayo ajarna aan ka helayo ummaddiina anfacaya maxaa la igu diidan yahay waxay culimmadu leeyihiin adiga waxaa laga yaabaa naftaadu inay saa kugu sheekayso laakiin laba maalmood markaa tiraa ilaah ka baqa maalinka saddexaad waxaa laga yaabaa in lagaa badbaadi waaya isbaara aad ka dhigatay meeshiiba maadaamoo dhibaata ay suurtagal tahay inay waddadii kaa soo gaarto tanina wax un la malaynaya ay tahay wasalaamatu laa yacdiluhaa shayun badbaado wax u dhigma lama arko gurigaaga inaad joogtid oo masaajkaaga soo aadid oo suuqaaga meeshaa dukaankaaga fadhiisatid oo waddadaad dhinacyadeeda dembigii kaa soo gaari lahaa aad ka fogaatid iyo inaad tidhahda meeshaasaan inta fadhiisto baan wacdi ka wadahayaaoo dadkaan salaamahayaayo indhahan hoos u roganahayaa war inay dhibkaa soo gaartaa laga yaabaa dhibkaa asagaa ka baqidiisuu nebigu wuxuu leeya sal lay slm iyaakum waljuluusa fi duruqaat waddooyinkaan fadhiisanana iska ilaaliya sidaa awgeed bay waxay ku tusinaysaa xikmaddii nebigeenna sala allahu calayhi wasalam damaca iyo rajadaad ka qabtid intaa inaad samaysid iyo ilaalinta waxaa munaasaba inaad is ilaalisid wallahu aclam sal allah calaa nabiyina mxamedin waaalihi wasaxbi